noloshoodu ka dhex tumee cayaara xabuub ulmadu ka digriye awliya kulan waxaan dhegeystayaal dalkiinbaa meelo joogtaan si walbadina maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k nn doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiista arooda ah ku aasiisan tahay laatanka bisha janaayo sanada qodobada barnaamijka kulanka kenya ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah shir golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo qabsoomay waxyaabihii looga hadlay ayaad dhegeysan doontaan wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliyana waxa uu sharaxay shirka culimada soomaaliyeed in lagu dhisi doono gole ay ku mideysan yihiin dhammaan culimada soomaaliyeed ruushku waxa uu duqeymo ka furiyey magaala madaxda ukrein ee kiyef iyadoo la soo warinaya inay khasaare geysteen faransiiskuna wuxuu aqbalay soo jeedintii burkina faso ahayd in ciidamadiisa uu ka saaro wadanka warbixinno gudaha iyo dibadda ah xubnihii joogtadaha ayaad dhegeysan doontaan anigoo abdicaziis beerada barnamijka la socodsiin doona cabdirasaaq afar samayn doona markale kusoo dhawaada kulanka ka dhegeystan oo halkudhigeedu yahay jamasha waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta zahre axmed jaamac iyo axmed mooge liibaan ereyada waxaa laga hayaa axmed saleebaan bide ruwaayaddii jaal iyo jacayl bay qayb ka ahayd dee afur noogu ahayd barnaamijka kulanka k nn war maxaa u dambeeyey ma tabaysay walaal bal maxay mucjisaaduni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qol maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k nn

qaybaha hore barnaamijka kulankeena ee gudagana dhegeystayaal aynu ku bilownaya waxaa qabsoomay shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa guddoomiyey ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax axmed jaamac waxaa markaa lagu ansixiyey sida la sheegay magacaabista taliyaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed iyo heshiiska asaasidda ciidamada bariga afrika wasaaradda amniga gudaha kuwa midda gaashaandhigga ayaa golaha warbixin ka siiyey xaaladii ugu dambeeyey ee amniga iyo howlgallada dalka ka socda iyadoo sidoo kalena laysla gartay in markaa la gaarsiiyo gurmad dadka ku sugan deegaanada laga saaray al-shabaab sidoo kale galuhu waxa uu markaa isku raacay sida la sheegay sidoo kalena ansixiyey wasaaradda amniga gudaha oo markaa u magacaawday jenaraal sulub axmed firin oo noqdo taliyaha ciidanka booliska waxaabihii shirkan looga hadlay iyo arrimo kaleba waxaa markaa warbaahinta u faahfaahiyey afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale bismillahi raxmaan iraxiim shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta uu shir guddoomiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane saalax jaamac ayaa waxaa lagu ansixiyey laba arrimood oo muhiimad gaara leh waxaana ay kala ahaayeen heshiiska aasaasidda ciidamada heeganka ee bariga afrika iyo soo jeedinta magacaabista taliyaha cusub ee ciidamada booliiska soomaaliyeed shirka ayaa waxaa ugu horeyn warbixin dhinaca xaaladda guud ee amniga looga dhageystay iyo weliba dagaalka lagu ciribtirayo kooxda khawaarijta wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandhigga oo ka warbixiyey guulaha ay gaareen ciidamada qalabka sida ee soomaaliya toddobaadkii aynu ka soo gudubnay golaha waxa uu si aqlabiyada u ansixiyey soo jeedinta wasaaradda amniga gudaha oo soo jeedisay in taliyaha cusub ee booliiska soomaaliya uu noqdo genaraal sulub axmed firin oo hadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada genaraal sulub waa mas-uul xilal kala duwan ka soo qabtay ciidamada booliiska soomaaliyeed waxaana uu tababaro kala duwan kusoo qaatay wadanka gudihiisa iyo dibadiisa isagoo dhinaca aqoontana wax ku bartay wadanka gudihiisa iyo dibadiisa waxaana jaamicadda macrere ee wadanka uganda uu ka haystaa shahaadada masterka oo uu ku qaatay maadada nabadda iyo xalinta khilaafaadka dhinaca kale golaha wasiirada waxa uu ansixiyey heshiiska aasaasidda ciidamada heeganka ee bariga africa oo ay ku midaysan yihiin sagaal wadan oo soomaaliya ay ku jirto kuwaasi oo kale ah dalalka burundi jabuuti etoobiya kenya ruwanda seychelles sudan iyo uganda heshiiskan ayaa ujeeddadiis waxa ay tahay sidii loo hirgelin lahaa ilaalinta amniga iyo nabadda iyo guud ahaan xasiloonida gobolka taasi oo ah mid ahmiyad gaara u leh dowladda soomaaliyeed afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayuu ahaa oo warbaahinta uga warbixinayay waxyaabihii looga hadlay shir golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya uu gudoomiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saale axmed jaamac markan iyadoo markaa heer gabagabaa uu marayo shirka culimaudiinka soomaaliyeed ee shirweynaha uu socday muddo waxaa markaa wasiirka wasaaradda awqaafta iyo diinta xukuumadda soomaaliya mukhtaar abu abuumansuur uu sharaxay muhiimadda iyo ahmiyadda uu shirkan leeyahay waxa laga filayo iyo sida qorshuhu wasaaraddu yahay oo ah in la dhiso golo ay ku mideysan yihiin culimada soomaaliyeed oo dal iyo dibadba isaga kala yimid kuwa oo muddooyinkii lasoo dhaafay uu shir uga socday muqdisho waa kan wasiir roobow oo sharaxaya muhiimadda ay leedahay in la dhiso golo ay ku mideysan yihiin dhammaan culimada diinka soomaaliyeed ilaahay baan u mahadinaynaa oo runtii eh, nagu ammaansaday meeshan amnigu waa wax weyn nabiyullaahi ibraahimba rabbi jcal hada lbalada aaminan warsuq ahlow kadib buu yidhi eh, aladii acamahu min juucin waamanahu min khawf amnigu waa wax weynoo loo baahan yahay maalmo badan aan joognay iyadoo cadow badan oo shirkan uu dhibayo uu jiro haddana ilaahay waana ammaansaday nicmadaa horta ilaahay baan ugu shukrinaynaa ilaahay waxaan su-aalanaynaa amni dhammaystiran oo dalka oo dhanah ilaahay inuu nagu arsaaqo culmalaay aad baad horta umahadsan tihiin culimmadii inay isu timid ay taariikh qoraan ay runtii dadaal fiican ay muujiyeen waan uga mahad celinaynaa marka hore marka labaad waxaan leenahay culimmadeenna shaki iska saara wax laga shakiyaahu meeshaanu insha allahu tacaala ma jiraan bani aadankana waa dhici kartaa mararka qaar inuu is yidhaahdo maxaa jira meesha waxaa hoogaa shuxshuxa iska jirjirtay xeerka culummada golaha culumo ee la dhisi doono iyo maxaa jira war maxaa u qarsoon wasaaradda dowladda maxaa u qarsoon waxbaa qarsoon ee soomaaliduna waa taqaanaan oo looma dhammadu way badnayd sanadahanba waad ogtihiin nabiyullaahi ibraahiimba markuu ma ogtahay yidhi rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta qaala awalam tuumin qaala balaa walaakin liyadma'ina qalbi culammada waxaan leeyahay idmi'inaan qaata wax la idinka qarinaayo ma jiraan golahan culummo in la sameeyo idinkaa ka fakarayay wakhti dheer baad ka fakarayseen maantase in meeshan la isugu yimaado waxa soo nooleeyey ee keenay sidaan degdegta in la isugu yimaadana madaxweynuhu ahaa afkiisaad ka maqasheen ajandayaasha shirka isagaa sheegay saddexa bay ahaayeen isagaa afkiisa ku sheegay waana ku wada qanacnaan u malaynaya wax kaloo ajandaa oo meesha lagu soo kordhiyey ma jiraan xabaddaa horta ka seexda maanta maxaa noo yaalla waxaa noo yaalla golihii culummada iyo in wax la yska dhaho iyo bayaan khitaamiya oo majliskii culummada qoseeyo inuu soo baxo waad ogtihiinoo kulankanu kulan culummuu ahaa oo calaamadda meeshaan ku taallo masjid iyo bil baa meesha ka muuqatee xataa astaantii wasaaraddu ay lahayd lama soo dhejininoo waad aragtaan ee go-aanka idinkaa leh horta saas aan wada ogaano tan golaha haddaan ka warramo goluhu waa la samaynayaa insha allahu tacaala Eh, idinkuu idinka imaanaya go-aamadiisa wax badan oo ka mida xeerka la raba in loo sameeyo xeer la sameeyey oo gebageba ah oo la dhammaystiray horta ma jiree ogaada xeerkuna waad ogtihiinoo wax kale ma ahane ee golaha culummoo shaqaynaya qaabkeebuu u dhismaya eh, qaraaraadkuu qaadanayo muxuu ku qaadanaya imisuu noqonaya ma iska sarmadii ma joogayaa howlmadii hadda loo dhiibo intay nool yihiinba mahayn doonaan mise sida dowladda tadaawul warwareegi doonaaoo mar boqolaa loo dhiibi doonaa waxyaabahaas idaaro ay waxoodii u samaysanayaan ee kuma jiro qaraar sharci ahoo diini ahoo kale kuma jire waa qaraaraadka idaariga ahoo majliskaasee isu maamulaya wax kale maaha intaa hadday tahay intaasu waxaan haynay daraafti yar oon badnayn oo rag culummo ahoo culimmada meeshaan fadhida ka mid ahu ay noo keeneen waan haynaa laakiin ma dhammaystirna wuu dhammaystirmi doonaa ee idinkaa dhammaystiri doona ee maanta iyo beri iyana ma ahan wakhti buu u baahan yahay waxaad ka wada dherigsan tihiin golaha culummada la dhisayo si ay qaanuuni u noqdaan waxay u baahan yihiin heerkaa horta in la sameeyo markii la sameeyo waa wax iska idaari ahoo qaanuun ahaan baa loo hubinayaa sharci ahaan waad hubiseenoo hadda wax dhib ahu kolley waad horaad ka garanaysaan idinku siri maayo intaas marka waxay u baahan tahay garyaqaankii in loo geeyo ee garyaqaankii uu fiiriyo qaanuun ahaan uu u fiiriyo kadib la soo qaado oo weliba wasaaradda hawshaa qabanaysa kadib markaan u geyno oo wasaaraddu geyso meesha ka soo qaado garyaqaanka waxaa la keeni doonaa golaha wasiirada iyagana way hubin doonaan oo gacanay u taagi doonaan markii iyaga ay ogolaadaan ayaa waxaa loo gudbin doonaa aqalka hoose iyo kan sare markay soo aqbalaan oo laysku soo waafaqo ayaa waxay noqon doontaa marka in la sameeyo cidda markaa ay qosayso ay samayso ayaa loo baahan doonaa waxaa laga yaabaa qaar inay dhahaan waxaan culummaaba iska lehe maxaa baarlamaan loo geynaya oo maxaa kaga jira he waxaad u rabtaan culmo alla majliska si u socdo miisaaniyad soo uma baahna bise maaha miisaaniyaddu xaggay soo maraysaa marka ummaddan eh, waa ummad saas oo laysku hayo oo wax badan runtii ay ka dhexeeyaan intaas uu soo mari doonaa marka inta intaa uu ka soo marayo laba beriya ma ahan laba bil saddex bil afar inay qaadataa suuragala taas waxaan rabnaa culummadeenna inay noo ogaadaan ee wasaaraddu wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta waa wasaaraddiinnii ardaydiinaa joogto ardaydaasuna mashaa'ikh baad u wada tihiin sheekhna sheekh uga heelin maaya horeyna waa u ballan qaadnay maantana amaamakum waan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala culimmada waxaan rabnaa xushmada iyo ixtiraamka iyo runtii deganaanta iyo is-aqbalidda ay noo muujiyeen inay noogu wadaan marka intaas waxaan rabaa inaan ka dhaho eh, majliska iyo taas tan iigu xigtaahu waxay tahay qodobka labaad khitaamka bayaan khitaamiya ah inuu idinka soo baxaa la rabaa maalmahanba waad hadlayseen dhallinyaro loo xil saaray baa waxay noodgaraynayeen aaraadiinii iyo afkaartiinii iyo waxaad dhahdeen si wakhtiga noogu beeqaansama hoogaa waxaan samayn doonaa lajna oo culummada ka mid a ah shan lix toddoba inta loo baahdo ayaa la dhihi doonaa wixii la idin noodgaray afkaartiinoo la qoray waa tanaahe maxaad ku daraysaan maxaase ka dhimaysaan laakiin intaanba in halhal hadda loo weydiiyo waxaan u malaynayaa waarid ma ahan mise maaha waarid ma ahan marka lajano dad culimo ah oo idinka mid ah mutakhasisiin ah wixii fahmaayo ayaa noo soo khulaasayn doono bayaankaasna insha allahu tacaala sidaasuu noqon doonaa wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliya mukhtaar ruubu abuumansuur ayuu ahaa oo markaa sharaxayay qorshaha wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay ka leedahay arrimaha diinta iyo sidoo kale in la mideeya dhammaan aragtiyada culimada soomaaliyeed oo markaa ay hal meel wada wadajeystaan markan puntland haddaan egno madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo ku sugan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxa uu sheegay in markan ay muhiim tahay in laska wax laiska weydiiyo xaaladda nololeed ee magaalada waxa uu sheegay in dhibaatooyin ay ka jiraan xirnaanshaha wadooyinka qaar iyo sidoo kale marka madaxdu ay isticmaalayaan ama ay tegayaan goobaha qaar ee lagu casuumo inay caqabad ku tahay taa xiritaanka wadooyinka dadka shacabka ah taa darteednaba uu dhibsanayo in mararka qaar uu meelaha qaar gaaro sidoo kale qorshaha xukuumaddu ka hadlay ay ka leedahay boosaaso iyo dhammaanba arrimaha kale waa kan madaxweyne deni magaaladan waxaa la yidhaahdaa ammaan ma ahaan jirin inay noqon weydo waynu is dadkii magaalada ka dhigay dadkii baa dadka isku madoobeeyey soo saas maaha dalalkii dhacaya soo annagu isma dili jirin yaa been baan u saari jirno mid bay dhaba ka niyaana dila xaqiiqadaa la ogaa annagaasu madoobeyn jirna afkaunta aan isu sheegno ninka xunna aan iska qabanno inta wanaagsanna aan gacan siinno waxaan u baahannaha magaaladan sida ummadaha kale u noolyiinaa u noolaano aniga madaxtooyada ilaa intaa intaa soo mara aadaan u dhibsanaya jidadkii o dhan baa xirmay noloshii o dhanaa la adkeynaya inaan dhaqdhaqaaqinaybu kalifaayaan marka dambe waxaan rabaa anoo dabiiciy oo gaarigayla socdo inaan imaado meeshaan u socdo maxaa waxaanoo shidaa ah loo gelayaa marka maxaa keenaa inaan kala baqno oo meel walba la xiro oo meel walba askari taagnaado waxaan u baahannahay inaan mar labaad si dhab ah social contract loo galo dalkan aan wada ilaashanna waa naga badan yahay waa hubaa dadka yaryar ee mararka qaarkood nolol ka raadinaya silaca iyo rafaadka iyo buuqa wax ka fiican bay heli doonaan hadday nolosha furfuraan nolosha haddii la furo isbeddel dhaqaalaa imaanaya kobac nololeed baa imaanaya ilbaxnimaa imaanaysa dadkeenni waad ogtihiinoo miigii waa ka soo gurmayaan magaalooyinkii waa inaan u diyaarinaa u baahanaa si ugu noolaada inaan u baahannaa tacliintii kobcinno xarumihii caafimaadka kordhinno waxyaabihii ku noolaan lahaa meelihii ka shaqaysan lahaa inaan kordhinno runtii intii yaraydoo hadda dhaqdhaqaaqa iyo jidadka abuurmay dadka ugu faraha badan ee ka shaqaynaya wiil yaroo dhallinyaro ah weeye oo waxay sameeyaan mashaariic annagoo aan isleynaa lama waa la qaban karaa aan islahayn wax tijaabiye iyo wax weydiiye maba aynisa helin qofkuna hadduusan dalkiisa khibrad ku yeelan dibad kastuu u baxo cid shaqo siinaysa male waxaa la weydiinaya khibrad maxaa leedahay dee ninaan weligiis shaqayn shahaado kastuu haysta macno yeelan mayso laakiin hadduu qofku khibrad iyo meesha uu khibradda ku helana waa degaankiisa iyo dalkiisa marka eh, anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan waxaan rajaynayaa horumarka iyo dowladnimadu dad yar iyo koox yar ma qaban karto in la wada qabtay u baahanta in la ismucaarado oo la kala artid u wanaado xataa dowlad biska ka mid tahay waxaan u baahannahay nahay oo adduunka wuxuu samaystay nidaam dadku aragtideeda meesha ku kala duwan yihiin meelahay ku keeni karaan waa nidaamka xisbiyada badan furuucdeena iyo dastuurkeennanu ku taala qofka mucaaradkaa ah markuu hadlo waxaad ogaanaysaa kan mucaaradka dhabta ah waxa uu ka hadlaayo saxda ah waxbaa ka qabanaysaa xukuumaddu cid kasta oo hadasha hay-ado u qaabilsan baa jira oo dhegaysata oo oo baarta oo qoraal ka samaysa wixii gar ah waxbaa laga qabtaa wixii aan hadda iska hadal tiro ana waxa weeye dee kii nagu sheega waxaasoo dembiga aad leedihiin waa qaadanaynaa weliba kan annagana laga gala waa cafinayna xaqiiqda marka loo hadlo laakiin dowladnimada aan wada ilaashana dowladnimada aan wada ilaashano dadka waxaa ka dhexeeya waa dowladnimada waxaa ka dhexeeya sharciga iyo nidaamka kala dambaynta ninna nin uma shaqeeyo qof qof u shaqeeya dalkan ma joogo qof walba isagaa ummaddiisa u shaqeyna marka laga tago xuquuqda naftiisa uu helaa dowladnimadu ma aha meel laga shaqaysto dowladnimada dad ka shaqaynaya waxa weeye waa xafiis la yidhaahdo public office xafiiska caamkaa ah, dadku u shaqeeya marka fahamkaasi waktina waa u baahan yahay in laga hadlana waa u baahan yahay inaan laga xishirana waa u baahan yahay khaladaadkeenna inaan guryaha ku sheegna ma rabo bannaanada inaan ka sheegnaan rabnaa dhaqanka ah waxeenna aan qarsanno wax shaqaynaya maaha waxay xun waxaa la rabaa fagaaraha in lala yimaado bannaanka laisla soobo mar baa la yihahdaa waxaasa ka hadlin meediha ku maqlaa meedu hana maqlaa adduunkana ha taga hadduu rabto waa xaqiiqda waa sidaa maxaa yeele haddaan wax laysu sheegin ma been baan laysu sheegayna ya waktigeennii waa la soo dhoway halkaasaa la isugu yimid haddaan si saxa loo wada hadal been in laysu sheegana ma haboon an waxaan rajaynayaa magaalada boosaaso waxay u baahan tahay amni bulshay u baahan tahay amni ijtimaaci u baahan tahay dadku inay ka wada shaqeeyaan ammaanka qofba qofka ku xigay waxalaynaya gacanta ha qabto uma baahanaysaan askarti dadka taagna xaqiiqda waa taas madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayuu ahaa oo boosaaso markaa ka hadlayay madal lagu soo bandhigayay waxqabadka xukuumaddiisa intii ay jirtay iyo qorshaha markaa u degsan muddooyinka soo socda barnaamijka kulanka keena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal iyo suubaho howdhashadu ka dhex tumee cayaaraxo saiyo sharafay heedahooyada weli waxaad degeysanaysaan barnamijka kulankeena idaacadda kulminaad nagala socotaan dhegeystayaal markan falastiin hadaan eegno ciidamada israael waxay direen ugu yaraan sagaal qof oo falastiiniyiin ah labaatan kalena oo ay dhaawaceen intii ay ku guda jireen weerar ay ku qaadeen xero qaxooti oo ay degan yihiin dad falastiiniyiin ah oo ku taalan janiin halka loo yaqaano oo ah galbeed dhulka ay xoogga ku haystaan maamulka yahuudu saraakiisha falastiin waxa tilmaameen in markaa dadka dhintay ay ku jirto haweeney da ah oo markaa ku dhimatay rasaas ay furan ciidamada israel militariga israel oo ka hadlayna waxay tilmaameen inay fuliyeen waxay ugu yeereen weerar kalena argagixisada iyo kooxaha islaamiyiinta ee jihaadiyiinta ah ayna ka fuliyeen qeybaha ay ku tuhmeen ay ku jiraan ciidamada waa kuwa falastiiniyiinta iyagana islaamiyiinta ah waxa ay markaa la sheegay inuu dhex maray gacanka hadal markaa oo ay iska caabin la kulmeen ciidamada israa'iiliyiintu intii lagu guda jira raafka iyo weerarka ay ka wadeen xerada qaxootiga ee janiin lagu magacaabo tirada dhimashada waa ay sii kordhi kartaa mar weliba waxaana markaa la sheegayaa in weli ay suuragal tahay in dhinacyadu ay isweydaarsan karaan rasaas iyo sidoo kale in ciidamada israa'iil weli ay tacadiyo ka dhanaa bini-aadanimada u geysan karaan dadka masaakiinta ama dadka shacabka ah ee falastiiniyiinta intii lagu guda jiray weerarkan iyo howlgalladan israel ciidamadoodu ay wadaan dhalinyaro kamid ah dadka degan xaafadaha waxay tilmaameen in markaa ay dhagxaan ku tuurayeen ciidamada israel iyo gawaaridoodaba si markaa ay u joojiyaan inay soo garaan wadooyinka ama gudaha usoo garaan xerada ciidamada israel ayaa iyana la arkayay iyagoo isticmaalaya gaaska dadka ka ilmeysiiya si markaa ay u jiiraan una joojiyaan dadka ka hor imaanaya ee dibadbaxyada sameynaya ma jiro wax khasaaraha oo lasoo wariyay oo israa'iiliyiinta gaaray balse waxaa lasoo sheegayaa in dadka ugu badan ay dhibaatada soo gaartay inay yihiin dadka shacabka ee falastiiniyiinta ilaa labaatameeyo qof ayaa la geeyey goobaha caafimaadka qaarkoodna waxay qabaan dhaawacyo halis ah sida ay warbaahintu gudaha ee maxalliga ay soo warinayso waxa ay tilmaameen inay xaaladu tahay mid aada u adag israa'iilna ay ka darayaan muddooyinkii lasoo dhaafay oo ay wadaan weeraro ka dhanaa bini aadamnimada oo ay u geysanayaan dadka rayidka ah tirada dadka la dilay oo ay dileen ciidamada israa'el ayaa sii kordheeyey muddooyinkii lasoo dhaafay iyadoo oo bishan januari kaliya sagaal labaatan ruux oo falastiiniyiina ah ay dileen ciidamada israa'el waxaana dadka la dilay ay u badan yihiin dad rayada oo shacab aan waxba gaalabsan sidoo kalena waxaa jirtay in la dhaawacay ilaa boqol iyo toddobaatan ruux oo falastiiniyiin ah intii lagu guda jiray weerarada iyo sidoo kale raafka ay wadeen qeybo ka mid a ah daanta galbeed carriga falastiin gaar ahaan jeniin halka loo yaqaano hay-ada xuquuqul insaanka iyo kuwa qaramada midoobay ayaa walaac ka muujinaya arrintan walow aysan jirin tallaabo ficila oo ay ka qaadeen israel haddana waxay ciidamada israa'iil weli wadaan tacadiga iyo gumaadka ay ku hayaan shacabka falastiiniyiinta ururada jaamacadda carabta iyo dalalka kale ayaa u muuqday inay ku fiirsanayaan dhibaatooyinka lagu hayo dadka falastiiniyiinta oo in muddo ah go-doon iyo dhibaataba kala kulmaya israa'il oo xoog kaga haysataa dhulkii ay iyaguba lahaayeen barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhageystayaal kulmiye newscom fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network daraada indhihaydaale u doonayaayo anigana daraada indhihaydaale naftaad ku diyaare dadka taan ka dooday cawaan cawaan naftaa ku diyaare dadka daanka doortaay cawaan cawaan cawaan dalabkahayna cawaan dadka taanka doorta iyo eree kale ayaa kamid ah heystii daalaynu joognaa waxa ku luuqeynayay faadmo cabdulaahi kaahin mandeeq iyo daawuud cali masxaaf ereyada waxaa laga hayay axmed ducaale xiirey muusigana daawuud cali masxaaf ayaa saaray waxay dhextaalka barnaamijka kulanka keeneen heese kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalin khamiisa taariikhduna waa lix labaatanka bisha koowaad ee janawari sanadka labada kun waa maalinta labaatan iyo lixaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkaas saddex boqol soddon iyo sagaal cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii allaha u naxariistee madaxweynihii xilligaasi ee soomaaliya jenaraal maxamed siyaad bare ayaa isaga baxay magaalada muqdisho kadib markii ay magaalada soo galeen ciidamadii jabhadda u s c oo hogaaminaya allaha u naxariistee jenaraal maxamed faarax ciidiid maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii al-shabaab ayaa qabsaday magaalada baydhabo oo xilligaasi xarun u ahayd baarlamaankii ku-meelgaarka ahaa kadib markii ay isaga baxeen ciidamadii etoobiya isla maalintaasina xildhibaanadii baarlamaankii xilligaasi ayaa ansixiyey in la ballaariyo baarlamaanka soomaaliya waxaana la gaarsiiyey tirada xildhibaanada shan boqol iyo konton mudane xilligaasi ka hor tirada xildhibaanada waxa ay ahayd laba boqol toddobaatan shan mudane maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun lix iyo tobankii allaha u naxariistee waxaa magaalada muqdisho lagu aasay meydka wariya cabdi xaashi goobdoon oo xalay oo kale ku geeriyooday magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii kun iyo shan boqol saamiyihii reer sbeyn ee lagu magacaabi jiray resentayanis ayaa soo helay dhulka maanta loo yaqaano dalka baraasiil maanta oo kale sanadkii kun shan boqol soddon iyo kowdii dhulgariir ku dhuftay magaalada lisboon ee caasimada dalka burtuqiiska ayaa waxa uu sababay dhimashada soddon kun oo qof maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii faransiisko faranco ayaa qabsaday magaalada barcelona ee dalkaasi sbein maanta oo kale sannadii kun sagaal boqol iyo kontonkii dalka hindiya ayaa waxaa looga dhawaaqay inuu yahay jamhuuriyad islamarkaana aysan ka jirin nidaamkii boqortooyada ugu dambayntiina maanta oo kale sanadkii labada kun kowdii dhulgariir weyn oo ku dhuftay gobolka gujraad ee dalka hindiya ayaa waxaa ku geeriyooday labaatan kun oo qof boqol iyo lixdan kun oo qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen guud ahaana waayiga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n luulaadan ma socodsiinaysay xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay oo qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka k n n markan waxaa leeyahay xukuumadda kuuriyada waqooyi iyo koonfur kuuriya waxa ay carqaladayeen heshiis ay horey u wada gaareen labada dal oo ahaa in markaa mid weliba uu midka kale ixtiraamo madax dhuleed cireed iyo hawaba waxaana markaa la sheegay in kusoo xadgudbeen midba midka kale hawada uu u isticmaalay diyaarado daroona muddooyinkai lasoo dhaafay qaramada midoobay iyo mareykanka ayaa sidaa sheegaya ilaa shan diyaaradood oo nuuca droniska loo yaqaano ayaa kasoo gudbay dhanka koofureed kii bishii december iyaga oo markaa u jihaystay dhinaca iyo xukuumadda kuuriyada koofureed sidoo kale iyana waxaa la arkayay diyaarado helikobtera ah oo ay kuuriyada koofureed leedahay kuwa oo iyagana ka gudbay dhinaca hadka ama xadka labada dal ee kuuriyada koofureed iyo tan kuuriyada waqooyi waxaa arintaas soo jeediyey qaramada midoobay oo sheegtay in waxaa loo yaqaano d m z ama demilitarized zone oo loo sameeyey labada dal in lagu ilaaliyo badqabkooda iyo nabadooda heshiis ay hor u gaareen oo ahaa midka hawadana uu markaa dhammaaday soona gabagabeeyey dagaalkii labada kuuriyo sanadii kii ilaa kii intii udhexeysay waxa ay sheegtay qaramada midoobey in loo baahan yahay in baaritaan gaara lagu sameeyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dhacay waxa sababay in markaa ay midba midka kale uu ku xadgudbo xabad joojintii ay sameeyeen iyo sidoo kale heshiisyadii hore loo gaaray taasi oo markaa mar kale cirkaas ku shreerin karta xiisada udhexeysa xukuumadaha saul iyo biangyang khatarta ugu weyn waxa ay markaa qaramada midoobe ku tilmaantay in haddii arrintan ay sii socoto inay sababi karaan gacanka hadal iyo in tallaabo milatari ay xigi karto labada dalna markaa ay dagaalami karaan qaramada midoobey waxay sheegtay inay markaa u baahan tahay in dhinacyadu ay isxakameeyaan laga taxadaro inaan dhibaato iyo la sameyn iyo sidoo kale dagaalo qaramada midoobey waxay xoojinaysaa in markaa lasii adkeeyo ereyada ku qornaa heshiiska hawada ee hore loo gaaray kaasi waa muhiim waxauu khatar ku yahay mid kasta oo khatar keeni karaa in markaasi ku talagal ah loo sameeyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxaan ugu yeeraynaa dhammaan dhinacyada inay ka hortagaan in xiisad iyo sidoo kale rabshado la aalooso la sameeyo dhibaatooyin keeni karaa in cadaawad dib loo soo celiyo gacanka kuuriya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay qaramada midoobay afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee kuuriyada koofureed waxa uu sheegay in diyaaradaha dronisku iyagu ay isticmaalayeen si ay isku difaacaan halka waqooyi kuuriya iyadana sheegtay in diyaaradahaas ay ahaayeen kuwa lagu carqaladeynayay hanaanka nabadgelyada iyo xasiloonida kuuriyada kuuriyada waqooyi labada kuuriya waxaa ka dhexeeya kala duwanaan siyaasadeed iyadoo markaa kuuriyada koonfureed ay aragti ahaan reer galbeedka ee mareykanka taabacsanta halka kuuriyada waqooyina ay gaashaanka u daruurtay inta badan aragtida reer galbeedka markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war maantaoo kale muddo soddon iyo saddex sana ay ka soo wareegtay waxaa la yidhi mintilnimo dagaal adag lagu soo mar gobollada middi kaare lagu furay maalin weyn kacdoonkii muqdishoo dhan saamee madaxtooye lagu yaac madaafiicda goobtiyo mar hadday gantaalihii colkii moosi waayeen meegaarka xeradiyo muska qaar ka soo galay maada talada wow mahuraanku waa carar wixii dhacay ma moogine macallinkii fagaare macallinkaaga xisbigu waa macallinkeenna kacanku waa macallinkiisa siyaadna waa macallinkeenna war cabdulow ha iga dhex geline macbuud baan ku dhaartay dhaartaye wuu sii muuqday odaygii maleeshooyinkii kacay markay muran bilaabeen aho mixnadaas waxaa dhigay mar aan tuurna mooye ma uu jirin go'aan iyo mabda' lagu heshiiyiyo mawqif iyo axdi u yi yihi maxay dhaxashay taasuna boqolbaa mar wada tidhi anaa mudan hoggaankiiyo anigaa ka sii mudan markii hore ninkii kacay majliskii wuxuu yidhi anaa mudan hoggaankaoo muddaan silac u soo maray war mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo maal iyo nafba u huray war mid kalea wuxuu yidhi mahuraanka shacabkaoo maska dila anaa idhi wargooyin mid kalea wuxuu yidhi midiyaha anaa tumay wah mid kalena weliba erey midyaha la sheega anaa mariyay soofaha war mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo maray daabka uga dhigay mid kalena waxa uu ka mudano ku muday meeshii lala rabay war ismaandhaafkii sii koron madaxweynenimadii mid walbaa midkii kale ka mamnuuc inuu helo markay joogtay meeshaas madfac noqotay xaajadu muruq taarufay timid markay joogta meeshaas mii iyo magaaliyo maanyaba la xaalufi muqdishona warkeeda madficiyo dagaalkii iyo masiibooyinkii dhacay duqa mooti mooye bal maxaad macaashteen calaayadan waxaa kaloo la yiri masagaadaada meeluu yeel mamogi taadkaa soo maarte mise gaadaada meeluu yeel ma moogi taadkaa soo maarte war iska moogo macnaha garanine toban maamul goboleed iyo madaxweyneyaal badan tacajabaye tacajabaye balyay u talin u talin tobanka madaxweyne iyo jari warmaday abwaan guuro haddaan intaa uga gudubno abwaan mustafa sheekh culmine wuxuu yidhi kursigaasaan caashaqayey kursigaasan caashaqayey madaxweyne madaxweyne kolay dhahayey wadadhaha mar labaad war soddon iyo saddex sano hadday ka soo wareegtay burburkii dowladdii kacaanka dawlad la'aanna inaan nolol jirin aan soo aragnay soomaalidu wax ma ka barata waayihii dhacay iyo taariikhda taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mareene taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheede ninna madiiddo ninna madonto ninna madiid runtay dacalka saartaa dadowdadow horta taariikhda waxbaa laga bartaa sida hore loo sheegay wixii tegna soo naqa maayaan laakiin timaadadaa lagu saxaa aryaadhaha wax teegay lama tiigsaade timaadada la toosiya wax tegay lama tiigsaade timaadada la toosiya warkalamaanay war mahaysiine shirka culummada soomaaliyeed wuxuu furmay saddeaaaanka janna weri oo ku beegnayd tii maalintii culummadii soomaaliyeed la laayey wuxuuna soo xirmayaabaa la yidhi ka janna weri oo ku beegan dii maalintii macallinkii kacaanka jabaaddii u magaalada ka saartay shir ku tiro badanaa war maalintii culummada la laayey ilaa maalintii maxamed siyaad barre dalka ka baxay culummadu ma shiraayeen warwarla weynee u n c umbaad sheegtaane halgankii s nm ku ilowdeen wargabooso war mahayside snm waxay aaminsaneed midnimada soomaaliya aga wargooyin waa iska hadlaysaane s xageed ku ilowdeen arbow waxaasoo dhan waxaa ka horaysay hooyadii jamhadaha s ma asan dahdaan maxaa idin helay war waa hooyadii federaalkaa maqli jiray hooyadii jabhadahana ma ahayd oo jabhad iyo federaal meesku hooya arwax ma ogide wax la soo marwaxna laaban war jabhaduhu sallee lay ahaayeene waxay dhabaqday markii afka laysku duubtay waraadha wiil dhashaaba aabbihii waa ka liitaabaa war innagaa aragnay wiilal badan badan oo aabbayaashood ka fiicana maxaa la isu xaqirayaa maxay ku abtirsadaan war isina weli bahilmaantanaa ha takoyni s toos ariirow surun aryaadhaha wixii la soo marayba wax ka daranaa la arkay culummadi go'aammadii ka soo baxayaa arkay war sheekh muuse caddow shirka culummada ka hadlay wuxuu yidhi shabaab ummadda uma naxariisan waana ogtiin intay culummo gowraceenoo xataa diin idinkuma aysan dhaafin say dadka u gowraceen in loo gowracaana waa waajib buu yidhi war sheekh muuse baxdo isaguna shirka culimmada ka hadla wuxuu yidhi dagaalka khawaariijta lagula jiro adiga islaantaaduna iskala mid noqotaan waa ceeb wuxuuna yidhi culimmoy haddaad daacad qabtaan saddex boqoloo nimaa nahay ee nin walba toban wiil ha keeno waana saddex kun oo wiil weliba aan ku horay karnaa wiil gobolada soomaaliya shabaab waa khawaariij hadday culimmadii qeexday caamigay qaldeenoo runtiisoo qayaxan ma aha mase waxaad qurqirsaa jiroo qaadanaa tahay aryaadhaha culimmadi markaan dhegaysto mid kasta ciilow bistiis la yahay shacabkana waa ogtihiin waxay cara iyo caloolxumo qabaan samigay cabdulla waayahan careesnayna wuxuu yidhi ow ilraadaya caara kacshe colka kaa beermayaa eela ilraagaya caara kacshe colki kaa beermayaa ceela war kalamaanay war mahaysiine xaradheere iyo caad iyo camaare iyo jawlo bugtaa ka socotaa la yidhi yaa haya war adna war mahaysid annagana war mahaysiin adna leedahay yaa kuu warramaya war anigaa war idin hayee wasiirka amniga galmudug aboobe wuxuu yidhi goobaha ciidamadu joogaan jaad lama gey karo cidna aan ku aragno ayadoo waddana tallaabaan ka qaadaynaa marka gelmudug waxay noqotay maamul goboleedkii ugu horreeyey ee ogaada jaadku waxa ciidanka seexiyaba inuu yahay sababta meelo badan loogu soo dheelmadana horaa loo caddeeyey hadda waxaa la wada ogaaday nin lafrayo inuusan dhagarqaba iska dhowri karin war allah u naxariistay abwaandhoodaan wuxuu yidhi indha lagu turbayaa ilaan tuug iskama dhowrin war taliyaha ciidanka lugta jenaraal biixi wuxuu yidhi degmo walba ciddii horaysataa maamulkeeda u badanaysa waxaan ognahay degmo kasta beelo badana wada degan midda u yari haday xorayso iyada qabanaysa maamulka oo hadda ceelbuurya ka hormar rabaa la yidhi war mar haddii xaajada halkaas gaartay anagana cad jilib nooga hormaraysa ma jirto haye rab dhuurnaho gobsun unilewa irtifaase aga aga wargooyin kolka hadday saa tahay bu'aalan ayaa ku hormari doona war sheekh cabdiqayni la weydiiyey wadaad sheekh xasaan la yidhaahdo kenya ka hadla wuxuu yidhi kaasi culimmada ka mid maaho waa nin shabaaboo la yaqaano waana ninka shabaab ka qaataan oo badneeyey dhiigga culimmada warwariye jamaal ismaan la yidhaahdo ayaan dhowr xamar laga celiyey wuxuu yidhi cadawga koowaad ee soomaaliya shabaab ma ahana waa dowladda dhulka shabaab ka taliyana barwaaqa iyo ammaana ka jira marka waxaan la yaabanahay dadkii isqari jiro oo dhan nimankiiyo sii dhimanaya hulaabta iska wada rogeen miya warooda xabdulla waxaan ka maqli jiray majaabeesa meel kaleay ka mulax mulax leeyihiin warwar ma aysiina taliyii booliiska jarnaal xijaar xilkii waa laga xayuubiyey mar dambe yaa la sheegin dhihi miya wargooyin doorasho ma qaban kara miyuu yidhi warwarka iga dhex gelinine golaha wasiirradii waxay magacaabeen taliyaha booliiska u magacaabeen wasiir ku-xigeenkii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada jarnaal sulub haye languraa lanquraahaysdeegadalanqadaray warwar ma haysaana shirka golaha wasiiradu maanta waxay kaloo ansixiyeen ciidamada heeganka waddamada bariga afrika waxaana ku midaysan sagaal dal oo ku yaala bariga afrika laakiin eritereya waa loo diido kuma jirto waad iseelagshamay ka baqeen duguraashankilishaagaya somalilan ma ka mid tahay war somalilan waa qaran goonuhu taagana waddammadan waxay kale yihiin burundi jabuuti etoobiya kenya ruwanda shiisalis sudan uganda iyo soomaaliya wargaboosahawa qarankii somalilan ood hadda noo sheegtay war wadamada tanzaniya sood sudan eritariya iyo somalilanba kuma jiraan oo oogaboose sidaas xulufaad ku heshay miya arbow puntland maxay uga tageen war war ma haysiina waxaa maanta maxkamad la soo saaray dhallinyaro ku eedaysan barangi war ilmihii barankiga nagu dhiba shuutama la horgeeya horta war horta ninkan baranki laleeya anugu maba aqaana waa inaayo war anugu waxaan u malayn islaan wardaxaashi la yidhahdoo la sheegsheegaya inay dhasho oo ciyaal weerama halkaasay ka soo jeedaan war mid ka mid a ah nimanka maxkamadda la horkeena wuxuu yidhi shuutu waa maqli jiri laakiin waa lagu horgey inay weliga isma lahayn war dhallinyaradan waxaa lagu haystaa haa la yidhi wiil qurbajoog ahoo dhaqancilin loo keeno in dib loo celiyo rabay ayay filan la sameeyeena la yidhi been abuura waxayna ka dhigeen soomaaliya inay khatar tahay oo la afduubtay waxayna soo sawireenee la yidhi wiilkiiyo qoryo lagu hayo baasuukayaal dhinacyada ka yaaliin filin cabsi cabsiya ayna duubeenaa la yidhi war waddankuu ka yimid swiden markii filinki loo diray waa la yaabay miyaa la yidhi war filinka waxaa la yidhi wiilka hooyadiis in lacag looga qaataa la rabay laakiin dalkii o dhanba wuxuu ka dhigay meelaan hal qof ku noolaan karin war waxaasoo dhan waxaa ka darnaayaa la yidhi sargaalkii hubkiisa iyo dharkiisa siiyey oo gacanta lagu soo dhigay asagana maxkamada la hor keenay war madiriiskii ciidamada dawladda iyo hubkiioo baraka ku jilay war nimankaas la yidhi waxaa maxkamaddu ku xukuntay dhaqan celintoodu inay qoys dhaaftay oo qaranku dhaqan celiyo sarkaalkii ciidanka ahayna waxaa lagu xakumay fayl ciidan war ciidanka muu feelinayaa la yidhi war weligaa dablaad ahaanaysaa weeye fayl ciidan war madaxweynaha puntland siciidani wuxuu yidhi boosaasa waxaan ka bilaabayaa dagaal daacish iyo al-shabaab lagu xoraynayo arbao miyuu madax bannaanidii ka laabtay war waxaa la yidhi waxaan dani ku jirin iyo mudday wayrax tabisaaye muraadkii kolka uu iqmaybay hawl burburisaae warka gaabi iyadoo lehba waa ku bariyaae weligeedba soomaalidu wakhtiga waa iska lumisa war waxaa la yidhi wadarteenoo wanaagga ilaahaaliniyo inaan wadaa jiraan wax ku noqon karaa wax ku noqon karaa ina wadaa jiraan wax ku noqon karaa xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guud ahaana inaga intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka keen inaad kala socoteen warbaahinta kulmiye anigoo cabdicaiis beeradaha barnaamijka kala socodsiinayay cabdirasaaqah farsameynay gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesta gaari makaa baxda adiga maku gasha adiga maku geydaa talo makaagoda iyo ree kale oo ay ku jiraan heystaa nabadgelyo gashaa dari ma kaa baxdaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku geydaa adiga talo ma kaa go'daa

gabarh yahay nin baa yidhi agabyaya caashaqa kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan hadalkiyo godkiisii ma u garata heesheed mase geedibaa dhiman kalgacayl gob weeyaan kiinna caagun weeyaan kalgacayl gob weeyaan kiinna caagun weeyaan hadalkiyo godkiisii ma u garata heesheede isageediibaa dhiman adiga ma ku adiga adiga talo ma maku gashaa adiga maku gaydaa adiga tago makaa godaa adna goraya cawliyo geeri ooman baa tahay adna goraya cawliyo geeri ooman baa tahay shimbir garab labaa tahay ukulaha dhawaaqa gabalyaanu kaa ridin adna goraya cawliyo oomanbaa tahay adna goraya cawliyo geeri ooman baa tahay shimbir garab labaa tahay ukulaha dhawaaqa gabalyaanu kaaridin adiga ma ku gashaa adiga ma ku gadaa

baxda adiga maku gasha adiga gayda adiga talo maka goda

sharcada wa sheekada haddii aa kugoyseed codbaratigadmada iyo urgumarkaba codbaratigadmada iyo urgumarkaba washa xubinta laga goyn ka jira yaqaani maxaadiga kaa galay gadmada iyo urgumarkaba odbartigadmada iyo urgumarkaba wesha xubinta laga goyn galjira yaqaane maxaad iga kaagalay adiga ma ku gashaa gaari ma kaa baxaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku gaydaa adiga talo ma kaa godaa adiga ma ku gashaa gaari ma kaa baxaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku gaydaa adiga talo ma kaa godaan godob ruuxi laga galay gocshada madaaye godob ruuxi laga galay gocshada madaaye